الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ثم انظر كيف كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل لا كفر اعتقاد بقوله لكن زين الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ثم انظر fiiri buu sheekhu kayfa ictarafa siduu u qirtay wadaadkii wax sheegahaya ee lahaa qabuuriintan difaacahaya bacda an xakama intuu ku xukumay kadib calaa hada alkufri gaalnimadan weyn biannahu kufru camalin inuu yahay laa kufru ictiqaad biqowlihi uu ku qirtay uu yidhi laakiin zayana shayaanu shayaan baa u qurxiyey ana haaulaa'i kuwaani cibaad ullaahi asaalixuun asaalixuun in la dhahay ahayd markay saalixiinta ma garanay male ka timid yanfacuuna inay wax tarahayaan oo wayashfacuuna ergaynayaan kama ctaqadahu siday u aamineen oo kale ahlujaahiliyati fi lsnaam idan intuu soo yidhi kufrigan akbarkay qabuulinta ku dhacan waa kufri asqara ayaa haddana wuxuu qirtay hawshu inay ictiqaad tahay fata'mal dhuga buu ku yidhi kayfa xakama siduu u xukumay wadaadku biana hada kufru ictiqaad ka kufri ljaahiliya hadalka qaybta dambana inuu kufri ictiqaad yahay oo kufri ljaahiliya uu matalo ama lamid yahay buu soo yidhi wabata ictiqaada ictiqaad buu u sugay qabuuriyiintii wactadara canhum wuxuuna ugu qiilbaxshay biannahu ictiqaadu jahlin inuu yahay waa ictiqaad jahli ku dhisanba ugu qiilbixinaya ee ugu cudurdaaraya walayta shicri ay layta cilmi weeye <clears throat> iyo mxuu ahaaye shucuuri ayu faa'idatin maxaa faa'iido ku jirta buu uhi sheekhu likowni ictiqaada jahli ictiqaad jahla weeye iyo ictiqaadu cilmin faariqa udhexeeya muxuu yahay nimankaani kufri akbaray ku dhaceen iyo shirki akbara shirkigoodan waa shirku ictiqaad intaan camalba la gaadhin iyo ficil fa ina awaa'ifa alkufri kooxaha gaalada ah biasriha dhammaanteed wa ahli shirki iyo wa ahla shirki qaatibatan iyo qolyaha shirkiga ku dhacay dhammaantood inamaa xamalahum cala alkufri gaalnimada waxaa ku xambaaray iyo wa dafci alxaqi xaqa in la diido o la radiyo iyo walbaqaa in lagu hadho oo lagu nagaado cala albaili baailka alictiqaadu jahlan ictiqaad jahli ku dhisan oo aqoon dara u geysay wahal yaquulu qaa'ilun ma odhan kara axad ina ictiqaadahum ictiqaadu cilmin dawaa'if alkufri wa ahlu shirki yuhuudda nasaarada wataniyiinta majuusta dahriyiinta waxay ku dhaceen oo dhanba lo odhanmay waa ictiqaadu cilmin ictiqaad cilmi ku dhisan hadduu yahay way hagaagi lahaayeen diintay ku toosi lahaayeen cilmi xaqiiqa hadday hayaan hawsha ay ku habsadaan siday tahay ma aysan dhumeenoo waa islaami lahayn waxaani ay ku dhaceen waa ictiqaad jahli ah aqoon daro iyo diin daro iyo faham dara waxaan u geeyey sheekhu markuu la yaabay ictiqaadu cilmin iyo ictiqaadu jahli mu soo saaray ninkii mulabiska ahaa ee la lahaa waa sayid eh, maxamed amiir maxamed bin ismaaciil amiir asancaani mana asagu waa inaga soo tilmaanay xataa yakuuna ictiqaad اljahli ilaa uu noqdo ictiqaadka jahliga ku salaysan cudran qiil u noqdo iyo e, shubho liikhwaanihim ilmuctaqidiina fi اlamwaat hadduu ayagu yuhuudiya nasaare iyo dahriyiintii majuustiiyo wataniyiinta kale ictiqaadkii jahlkana uga cudur daaro mushrikiinta qabuuriyiintana waan uga cudur daaraynaa haddii kuwii hore ictiqaadkooda ah ictiqaadu cilminna kuwan ictiqaadkooda waa ictiqaadu cilmi wax lagu kala saara meesha ma yaalo uma intaa kadib tamama اlictidaara qiilbixintii buu dhammaystiray wuxuu ku dhammaystiray biqowlihi uu yidhi laakina haaulaa'i qabuuriyiintu muhbituuna litawxiidi towxiid bay sugahayaan waa maxalu nisaac ihbaatu mxuu ahayy maxali nisaaci binafsihi wey waana wax baaila wey cinda ahli اlcilm muran xataa kama qaban xataa ahlbidac shayga in lagu sugo binafsihi wax jira ma aha magacaa xasan baa layihahda inaad maxaa u daliila dawaan ahayba haddee waana lama rabe marhaatiyaal doono inaad marhaatiyaal keensato ood cadaymo keensata lagaa rabaa marka shaygaanu isku hayna haddaad tira ku sugahaya laftigiisa waa waxaa duwadaadka uu samaynayo waxaa lagu haystaa oo laleey nimankan waa mushrikiin muwaxidiin ma aha asna xu leey muwaxidiin inay muwaxidiin yihiin anaa kule waa muwaxidiin warkiisi intaasu kusoo gabagaboobay laakina haulaai muhbituun litawxiid ilaa aakhiri maa dakara ilaa hadalkii uu sheegay dheeraad dabayaaqadiis laga gaadho walaa yakhfaaka kaama qarsoona ardayow nin sheekhu weynoo caalimu sheekhu la soo hadlayo oo saa'ilka ahaa kitaabkan su-aal buu ahaa jawaab calaa su-aal waad garanaysaan haddii ana hada cudurun baailun waa cudurdaar aan sal lahayn faina ihbaatahum tawxiida towxiidkay sugahayaan in kaana bialsinatin faqad hadday tawxiidka uu leeyahay way sugeenoo waa muwaxidiin uu leeyahay uu yahay ay tahay kelimadan ay ku hadlahayaan fahum mushtarikuuna fi dalika hum wاlyahuud wاlnasaara wاlmushrikuun wاlmunaafiquun hadday tahay laa ilaaha ila allahu bay leeyihiin qabuuriyiintu ciladaasi waa cila jaamica baynahum wa bayna alyahuudi waannasaara walmunaafiqiin marka maxay yuhuuddu laa ilaaha illa allah bay leedahay nasaaradu waa leedahay munaafiqiintu waa leeyihiin marka maxay tahay wain kaana hadduu yahay tawxiidka la sheegay biafcaalihim oon leenahay hum muwaxiduuna ictiqaadan wa qowlan wa camalan hadduu sheekhu jeedo wuxuu ku yidhi sheekhu wain kaana biafcaalihim wain kaana tawxiidu biafcaalihim faqad ictaqaduu fi اlamwaati ma ctaqadahu ahlu اlasnaami fii asnaamihim taana waa baail haddii aad leedahay nimankan dhaqankoodoo dhan baa ku tusay inay muwaxidiin yihiin oo wax shirka kumaysan dhicin gaalnimana laguma hayo tawxiidka ay ku dhawaaqeenna wax buriye oo naaqida ma hayna aad leedahay been baa taa ku sheegtay weeye maxaa yeeley waxayba aaminsan yihiin awliyada ahlu qaabuurka bay ka aaminsan yihiin ahlujaahiliya waxay ka aamineen asnaamtoodii uma karara hada almacnaa buu celceliyo wadaadku fii kalaamihi buu ku celceshay macnahu waa maxay waa inay laa ilaaha illa allah leeyihiin ay tawxiidsan hayaan oo ay ku dhawaaqahayaan wuxuuna ka carari kufriga kale munaaqidka ah likalimad tawxiid buu ka cararhayaa kaasna wuxuu kaga cudurdaaran jahli baa u geeyey iyo ictiqaadu jahlin wa jacalahu wuxuu ka yeelay macnaha inay ku dhawaaqaanoo xagga afka tawxiid ka sheegaan asababa sabab buu ka yeelay fii rafci sayfi canhum in seefta laga dulqado nimanka aan la layn karin oo dhiigoodu xaaraam yahay wuxuu maanic ooga dhigay ama daliil ooga dhigay inay tawxiid ku dhawaaqahayaan maca anahum yushrikuuna billah wahawa cudurdaarkan iyo sababkan baailun wey famaa tarataba calayhi miluhu baail wixii lagu dhisay ee xugum ahaana waa baail cudurdaarkaas ah in annutqu bishahaadateyn maca alityaani inaad shahaateynka ku dhawaaqdo adoo faraha kula jira wax burinaya shahaateynki in shahaateynkaasi naaqidka uu la socdo ama aad ka dabageynayso ama aad la xidhiirinaysa dhiiggaadu ay dhiiggaadu xaaraan ku noqonaya waa baail idan shahaateynka noocaasa caasima lidami ma aha famaa tarataba calayhi miluhu baail wixii ku lagu dhisayna asna waa baail oo nimankaani hawshaasay la yimaadeen dhiigoodina lama daadin karay markuu l waa qaacida tandiiriya kadibna tabiiq buu usoo degay falaa nuawilu biraddihi raddigiisa wakhtiba dher ku bixin mayna bu sheekhu iska caddaa hawshaa rag walba waa garanhaya lianna ruuxu waa inuu la yimaadaa nudqu bishahaatayn aamino macna ahaan ictiqaadiyo kuna dhaqmo xaggana uusan la imaanin wax burinhaya man qaala laa ilaaha illa allah wakafara bima yucbadu min duuni baa loo baahan man yakfur biliimaani faqad xabita camalu waa meesha taalla ayb haddaan marka aad la timaado naaqid taquuman laa ilaaha ila allah wa takhlacuuna maa tacbuduuna min duuni illah hada yaquulu laa ilaha ila allah wayacbud min duuni illaah maa laa yanfacu walaa yaduru idan xagee u socotaaba hadee taa socon mayso sidaa darteed bay culumadu isku raaceen low qaala alacjamiyu laa ilaaha ila allah muxamadun rasuul اllah walam yacrif macnaha anahu laa yuslim bidalik muttafaq wey hadduu nin cajamiga carabiga aqoonin loo dhibo le waxaa tiradaa laa ilaaha ila allah maxamedun rasuul oo uu ka sii daayo oo uu boqol goor ku celiyo ku islaami maayo hadduusan garanaynin hee macnaha ay xambaarsan tahay maba fahansanaba ku islaami maayo muran mala agtooda idan ruuxigu inuu nuxurkii fahmo oo la yimaado aaniyan iska ilaaliya waxyaabaha burinhaya rugniga asagaa sheekh wuxuu uhi bal haaulaa'i alqabuuriyuun kuwan qabuuriyiinta hadda aynu ka hadlayno qad wasaluu waxay gaadheen ilaa xaddin heer bay gaadheen fi ictiqaadihim rumayntay rumaysayihin fi lamwaati dadka dhintay lam yabluguu uusan gaadhin almushrikuuna fi ictiqaadihim fii asnaamihim mushrikiinta asnaamta caabudi jiray meel aysan gaadhin bay kufriga gaalnimada kuwanay ka gaadheen wahw xataa waxaa weeye ana aljaahiliyata mushrikiinta carbeed oo hore kaanuu idaa masahum uduru dacaw allaha waxdah markuu dhib yimaado dhib taabtay hawshu ku adkaato ilahay keligay baryi jireen wainamaa yadcuuna asnaamahum asnaamtooda waxay unbaryi jireen maca cadami nusuuli shadaa'id min alumuur arrimo waaweyn intaysan imanin oon hawshu adkaanin bay asnaamta xoogu ku caanoshubi jireen kadib intay timir iyo burcadiiya saaraan ayaa hadhow markay abaar dhacdaan ay ka qufan jireen cumar baa ka sheekeeyey qaasim bin abi xaasim baa ka sheekeeyey camr bin amin alawdi baa ka sheekeeyey wuxuu i waxaa ka mid ah dhaqanka annaga xumaa ayaan burcad saaraynaa buui kadib ba timir saaraynaa alaab baa laga buuxin waa loo waxayn hayaa hawshii aan saaray burcadkii iyo wixii aan saaray ey baa imaada ka qaadan buuri kamana ceshan karo ey baa imankaasu ka qaadan buuri ey baa kusoo ordi lugtuu taagu ku kaaja ey arta lugtuu taagaa ku kaajaa iskama celin kari waagi dambe anagu markaan barwaaqa lagu jirna waan u dayn jiren laakiin marka la gaajo wixii aan sinaan ka qaadan jirn ka xayuumsan jir wixii noocaasay caabudi jireen ayagu marka cinda eh, eh, alrakhaa wasaraa asnaamtan caabudi jireen markay xaaladdu ku adkaato way iskaga tegi jireen kuwan hadda jooga islaamka sheeganaya eh, cagsigeedii weeye sheekhu waa ka hadli doonaa kamaa xakaahu llahu ilahay suu ka soo guuriya canhum ahlujaahiliya arrinkaas inay cinda shadaa'id ilaahay tawxiidka u saafigarayn jireen cinda saraa'i waalrakhaa'ina ay shirki yeeli jireen waidaa masakum uduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaah hadduu dhib idinku taabto badda gudaheeda idinkoo doomi wixii la halmaalo saaran waxaa idinka dhumi ilaaba isnaad ka tagaysaan wixii aad caabudi jirteen alla mooye ilaa iyaah horaan alle iyo way wada caabudi jireen iyo aalihadooda waa isku dayi jireen waa isku dari jireen mushrikiin bay ahaayeen maxaa yeelay ilaahayna waa caabudaan aalihadana waa caabudaan laakiin marka ay xaaladdu kululaatay ilahay keligii baa soo hadhay dalla man tadcuuna ilaa iyaah falamaa najaakum ila albari markuu ilaahay barriga iyo saaxilka idiin badbaadiyo idin geeyo acradtum waad jeedsanaysaan wa kaana alinsaanu kafuura wa biqowlihi tacaala qul ara'aytum in ataakum cadaab اllahi aw atatkum الsaaca agayra اllahi tadcuuna in kuntum saadiqiin bal ka warrama haddii ilaahay cadaabki ilaahay uu keeno uu yimaado ama qiyaamama ay dhacdo ma ilaahay axadaan ka in baad baryaysaan baa leey haa ma dhihi karaan carab mushriki alcarab abadan ma odhan karaan muxuu ahaa ilaahay khayrkii baan baryaynaa ma odhan karaan axad kaleaan tuugayna waa xaqiiqa laysla ogyahy ayaguna waa ogyihiin allana subxaanahu wa tacaala waa ka warqaba ahayr allahi tadcuun ay tacbuduuna wa tadcuun tadcuun waa inaga soosha ama ducaa masala ha noqoto ama ducaa istiqaad ha noqoto ama ducaa cibaada ha noqoto in kuntum saadiqiin wbiqowlihi tacaala waidaa masa linsaana durun dacaa rabbah aadamuhu hadduu taabto dhib ilaahay rabigu barya muniiban il asagoo ilahay isu bihaanbeenaya ama u noqonaya uma idaa khawalahu nicmata min ilaahay xaggiisa hadday nicmo iyo abaal oga yimaada iyo wanaag iyo galladii naallo nasya maa kaana yadcuu ilayhi min qabl wa biqowlihi tacaala waidaa khashiyahum mawjun kaulali dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin faida rakibuu fi lfulki qur-aanku hawlaha kusoo noqnoqday hawshaasi aad bay usoo noqnoqday bikhilaafi lmuctaqi aayadaha waxay sugeen in mushriki alcarab cinda adaraa'i wa cinda shadaa'id alumuur ilaahay keliga ay beri jireen qur-aanku in badan qadiyadda ka hadlay laakiin kuwaani bal eega hadda wuxuu ihi sheekhu bikhilaafi اlmuctaqidiina fi اlamwaad kasa duwan buuhi kuwa rumaysan amwaadda inay wax tarahayaan fainaha idaa dahamathum الshadaa'id xaaladdu waxaa weeye fainaha xaalkoodu ujeedaa idaa dahamathum qisadu waxaa weeye idaa dahamathum الshadaa'idu ama fainahum wuxuu qora waa ficlan lahayd idaa dahamathum الshadaa'idu istakaau dahmigu waa inay wax kugu soo bodo aadan ku talagelin oo kusoo hujuumo idaa dahamathum الshadaa'idu balaayooyinku markay kusoo boodaan istakaafuu waxay gargaarsadaan kuwa islaamka sheeganaya bilamwaat wa nadaruu waxay u nadarahayaan lahum lilamwaati annuduur gowracyo iyo sharab bay u galahayaan wa qalla waxaaba yar xilliga ayada ah ee dhib ku yimaado man yastakiidu billaahi subxaanahu wa tacaala fi tilka alxal xilliga asaga ah ilaahay wax baryahaya waa yaraanhaya nin walba awowgii abootadiisii muxuu ahaay sheekhii ninku xurmaynayey buu nin kasta baryahaya wahaadaa warkan aan sheegay inay kala duwan yihiin mushrikii alcarab shirkigoodii iyo kuwan islaamka sheeganaya shirkigoodii yaclamu wuxuu garanaya kullu man baxaa can axwaalihim nin walboo dabagalo wuxuun ka ogaadaa qabuuriyiinta shirkigooda iyo dhaqanka soomaaliyeed iyo keyrkiiba wax ka baadha ba ogaanaya walaqad ahbaranii wuxuu ii sheegay bacdu man rakiba albaxra lilxaj badda dad niman fuulay oo dooma raacay maraakiib xajna u raacay waxay ii sheegeen annahu daraba inuu badu ay markaas caarida ama isbaraambartay idiraaban shadiida badi baa kacday hirarkeedi fa samica wuxuu maqlay bacdigu min ahli safiinati nimankii markab iyo doonta saara oo min almalaaxiina naakudayaasha nimankii badmareenka mxuu ahay mas-uuliinta ka ahaa doonta ama markabka waday iyo waalib wahaalib araakibiin inta saara mxuu ahay haalibkood macahum maca almalaaxiin yunaaduuna ayagoo u dhawaaqaya alamwaata u dhawaaqaya wayastakiisuuna bihim gargaarsanaya <clears throat> walahum yasmacuhum yadkuruuna walam yasmachum walahum ma aha meesha hada khalad wey walam yasmachum muusan maqal yadkuruuna allaha qad ilaahay iyagoo sheegaya marnaba muusan maqal laakiin ilahay keyrkii bay kulligood baryahaen mallaaxiintii isagaa sheekhi ka horreeyey lo odhan jiray sheekh saalax ibnu mahdi almaqbeli asagoo kitaabkiisa alabxaau lmusadada wuxuu ku sheegay markaan jiddan ka soo raacnay buu ihi eh, doon aan yaman usoo soconnay markaasaa wuxuu waag hore de sharaac iska doomahan waaweyn ee muxuu ah matooraha lama jirin oo sharaac baa la iska raaci jiray dabayshii baa intay kacday oo baddi ugu kacday baanu naftuna qabatay buur naahuudihii baantu soo baxay ama ninkii kabtanka ee doonta waday yaa wuxuu yidhi war nin walba ha baryo sheekhiis maxaa idinku dhacay ninkii dhawaaqi waayo sheekh sheegi waayo bur baa ku dhici buuri ula waaweynoo watay nimankii doonta iska lahaa waan dhammaanay buur markaasa anu waxaan idhi ma aqaan sideedaba lama barin ba hawshaas kadib waxaan idhi intaad igadaysaan kuwaan ilaahaygiin maan bartan baddan abuuray kacshin maan maan barino waxaa la arkayba inaan waallahay mar haddaan ilaahay aan caabud kala garan waayo oon sheekh xuskan waayey xaggana aan la taagna ilaahay maan keligii barino waxaa la aaminay inaan waallahay waa la iska dad kale si loo waday ina walbu dhawaaqahayey anigu intaas walbaarka igu daran wuxuu ahaa buuri doonta intay rogmato oo la baabo mushrikiintan aad ku dhex dhimataa haaulaai almushrikiin oodan wax dacwo hadda ka horgaadhsiinin xaalkuba inuu halkan gaadhi maana moodanin bu bannaanka un baan jiray markii doon la galo hawshu xumaato ee adkaato oy maxaadu dhig gaadhay in ilaahay keligii la baryin baan moodahayb in xilligaa ilaahay heyrkii la baryi maabaan ogeyn buur marka maxaan idhi ilaah kuwaani ha kugu dhex dile markii doontii aan ka baxnay ilaahay baan sujugur oola dhacay dib dambaan nimankaas inaan raacin aanan isku aamina waan gaa aan qaatay haayat اlamr waxaa weeyaan bur shirkiga nabi maxamed ogaa ee uu la dagaalamay inuu kordha mooyeen ma naaqusin buur gabagabadu intaa wey hadal kooban aan ku siiyey buur waa hindiyaan tagay meelo badan baan maray haayat اlamr waa maxay ana shirka aladi kana fii cahdi muxamadi isdaada walam yanqus minhu shay wax iska dhimay ma jira waa runtii way sii kordhayba hadda hawshaan nabi maxamed ogeyn hawshaan ma jirin nin mushrigo markay xaaladda ku xumaatay ilaahay hayrkii ba nabi maxamed ogeynba suubanu wuxuu ogaa mushrig xilligay hawshu kala degan tahay ilaahay khayrkii barya oo allana barya oo hawlaha isku jacburiyo isku dara markii laakiin xaaladdu adkaato ilaahay keligii baryo nabigu yaqaana qur-aankuna u sheegay hawlahan waaba howlo nabiga ka dambeeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qaala wuxuu yidhi marka bacdiga walaqad khashiitu waxaan ka cabsaday fii tilka alxaal xilligaa ayaday nimanka ilahay khayrkii baryahay algharaqa inaan maanshado haftoon dhinto eh, limaa shaahadtu min ashirki biاllah waxaan arkay awgii oo ilaahay loo shareeg waqad samicna waxaanu ka maqlay can jamaacati min ahli baadiya jamaaco oo dadka miyiga degan ka mid a almutasilati miyigaasoo la xidhiidha bisanca miyiga sanca ka koreeya waxaan ka maqlay ana kaiira minhum in badanoo ayaga ka mida dadka miyiga sanca degan idaa xadaa lahu walad hadduu ilmo u dhasho wiil baa u dhashay jacala wuxuu yeelayaa qistan gabal oo min maali maalkiisa ka mida libacdi اlamwaati buu siinaya almuctaqadiina wax laga aaminsan yahay bacdiga laga aaminsan yahay inay waxtaraan awliyada iyo ahlu qaabuurka xoogow inay nacfilayn laga aaminsan yahay buu xoola siinhaya wiilka waa madax furasho inagu markay carruurtu dhashaan waxaa jira dad inoo imaado xoolaha la siin jiray soomaaliya way taqaana koley aad baa loo yaqaan niman ilmihii dhashaba khaasatan wiilasha xoolo laga shiiyaa jiro cadaqaato la odhan jiray oo soo garan maysaan gabdhaha waxaa laga siin jira horta wiilash bas mi ahay inuu soo urin baad mooddaa magaalo weyn darafkeeda hadduu wiilkuugu dhasho aroortoo kula taagan yahay wax u sheegay telefoon miyuu haystaa jin baa u sheegay jin bay ku shaqaysan jireen shayaadiin weyn nimanku haddaadan bixinin xubinka cadaqaata adaan wiilka ka dhiibin soomaalia waxay aaminsan wiilka laqbanhayo oo uusan cadda sagaala tobnaynaynin malagii baa galay naanaab buu noqon maskaxdii ammaankaa laga gelay wuu dhiman wuu saqiirahayaaba maya waxay qaataan dee samaanyana waa lahadaa cadaqaatana waa lahadaa isma diidaan labada waa isku mid aduu samanyan baad baratay lakin cadaqaatana maanta ku darso <clears throat> jacala qistan min maalihi libacdi alamwaati almuctaqadiina wayaquul wuxuu odhanayaa ninkii ilmuhu u dhashay inahu qad ishtaraa wuu iibsaday waladow ilmihiisii min dalika almayit alfulaani bikada ayaan wiilkii ka madax furtay baan odhanaya wiilkii maxbuus buu ahaa sheekhbal buu u xidhnaa sheekhbal baan ka raali gareeyey oo xoolaan siiyey labaatan kun toban kun hal baan geeyey idan wiilkaygu hadda xor wey fa idaa caasha markuu ilmuhu noolaado oo yacni barbaaro xataa yabluqa sina alistiqlaal markuu gaadho inuu hooyadii ka go'o oo iskii u shaqaysto adeegto oo raashinka iskii u cuno caanaha qaato oo aan u bahan in caana loo qabto muxuu aan wax la siiyo inaan raashin loo keena mooyee dafaca haddana wuxuu dhiibayaa odaygii dalika aljucla mushqaayadii ujuuradiibu bixinhaya liman buu siinhaya yactakifu dul degan calaa qabri dalika almeyit marka hore uu dhashayba sheekhii horta xoolo siiyey la jiray ee la barakasnaaba xoolo geeyey qabrigiis markuu wiilku tahana qaaday ee inuu isku filaado uu gaahana intuusa weli eh, mxuu afar sane iyo shan sane markuu gaarho ayuu haddana nimanka muriidiintaee qabrigaa dul fadhiyo haddana xoola siinhaya idinkuna qalbiga ka sii daaya wey wiilkeebel odaygu weynaa waan ka fasaxaye idinkuna intiinni waate ka leexda wey nimanka maba la haystaaba ina qowlu ila ctaraaka bacdu aalihatina bisu ma maqash nafsa shay inta oo kale ilmahan iyo maxaa ska gala odaygan meesha fadhiya allihii subxaanahu wa tacaala ku siiyey maad u mahadnaqdid ood oo sadaqad badan bixisid ood u ducaysid wiilkaani oo meel muxtaay nimanka xariifyada u xeeladaysta likasbi alamwaali xoolaha qaabka loo shaqaysto waa biljumlati dudub hadalkaad biyodhaciisa hadalka warka gabagabadiisa waxaa weeye fasayidu lmadkuur raximah llahu tacaala qad jarada nadara fii baxثihi الsaabiqi ilى اliqraari bالtwxiid الظaahiriya واctabara mujarad الtakalumi bkalimaة الtwxiidi qaط min duni nadari ilى ma yunafi dalika min afcaali الmutakalimi bkalimaة الtwxiidi wayukhaalifuhu fi اctiqaadihi اladi sadarat canhu tilka اlafcaal اlmutacaliqa tilka alafcaal اlmutacaliqaة biاlamwaat wuxuu uhi sheekhu ninka sayid amir sancaani qad jarada wuxuu mutaxay buu hi annadara indhaha wuxuun ku taagay fii baxdihi saabiq hadalkiisii hore wuxuun eegay keliyoo fiiriyey ilaliqraari bitawxiidi daahiliy inay nimankan mushrikiinta qabuuriyiinta marka la yidhahdo maxaa tihin muslimiin bal tawxiidsada laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah inta inay leeyihiin keliya unbuu indhaha ku taagay buuri maba eeginba shirkiga iyo kufriga kale ay faraha kula jiraan ishanuu isqabtay intanunbuu fiiriy xagga wax ka jira maba arkaba waa nin maogtahay haddaan hal inuu wax ku arko wey ninka carbeed intuu soo maray rti meel daaqaytgan il buu lahaa waa sidee baa layidhi meeshuu goosto dhanka bidix unbaa geedka uu ka goostaa dhanka midig waa nabad qabtaa laantu ku soo aadaa halkanuu ka goostaa dhankeeda kale ma arko marka ritigan wuxuu i il buu lahaa muxuu raadka meesha ka muuqda ayuu muairka u daliishaday haddana wuxuu ihi sayntana waa layahay buui saynna ma lahay maxaa jiraa layidhi saaladii isku meel bay ku dhacdaa buui saaladu hal meel bay ku ururtaabu neefka geela saynta leh saynta wwsh ka siiya saaladu way kala firdhaa soo maa midbaa agga ku dhici midbaa aggaa ku dhici midbaa kala daadan neef geeloo hal meel wax ku ururiy hadaad aragto inuu fadhiyaa mooyeen sayn ma laha markii dadku fahamkooda maogtahay say wax u daliishadaan waa waa geela yaqaan hawlaha waa ku fiican yihin si kastaba noqoto waxaa weeye wadaadku ilbu isqabtay wuxuu arkay keliya nimankan qowluhum laa ilaaha illa allah maba arka waxaan ay dhex ee kale wactabara wuxuu tixgeliyey mujarada takalumi bikalimati tawxiidi faqad in lagu hadlo un laa ilaaha illa allah keliyu ictibaariyey kuna suga islaamnimo maca maa yunaaqiduhu weliba isagoo uu socdo min duuni nadar asagoon eegin ilaa maa yunaafii daalika tawxiidka iqraariga ama nudqiga ama lisaaniga wixii burinhaye ee anfinay maba eegin buuri mana tixgelin oo maxay tahay min afcaali lmutakalimi bikalimati tawxiid afcaasha kufriga min alafcaal kufriya ujeedaa afcaashan kufriga ee shirkiga ah ee ninkan tawxiidka ku hadla uu samaynhayaaba sheekhu ma eegin wa khilaafsan kelimada min ictiqaadihi fi ictiqaadina bacd nusakh baa qorahaya min ictiqaadihi weliba aaminsanaantu aaminsan yahay ninkan ninkan qabuuliga ama mutakalimka ah aladi ictiqaadka sadarad sadarad tabaa idinka go-an raggiina kaygoo kala haysta sadarad ay ka soo fusha xaggiisa tilka alafcaal mutacaliqatu bilamwaal ninkan ictiqaad xun baa qalbigiisa ku jira ma daliil falaalkan uu samaynayaana tushaya wey marka waxba tari mahayo hadalkiisii uu maantao dhan ku celcelinhaya laa ilaaha illa allah maxamedun rasuulullah maxaa yeel waxaa garab socda kufriyaad baa garab socda kufriyaadkan uu samaynhayana can ictiqaadin bay ka yimaadeen haddaadan aaminsanayn nimankan inay wax ku tarhayaan waxna eh, dhibahayaan maxaad xoolahan gowracan iyo safarkan iyo dawaafkan iyo baryadan iyo qayladan kuu geeyey laba mid unbaa tahay wakiil sheekhu soo yidhi ama waad waalantaho maanka iyo maskaxda lagaga jiraayo dhaktar baad u baahan tahay ama muctaqid baa tahay limaa tafcaluhu wax udhexeeya ma jiraan waxaan kaloonan yeelay nin buu idhi inaad tidhaahdaan markaan bannaanka joogno waa miyar qabnaa laakiin xilligan awliyada baryo nin baan waalannahay hawshaana sheekhu ka socda showkaari aad buu ka soo hadlay waynu soo marray ila tahay wahada اlictibaaru ictibaarkan uu sancaani sameeyey tixgelintan wey in la tixgeliyo keliya uun annudqu bishahaatayn oon la eegin mxuu ahay ninku wuxuu samaynaya kale nabigu kuma daysanin man qaala laa ilaha illa اllah dakhala اljanna man qaala laa ilaha illa اllah wakafara bima yucbadu min duuni اllah carab markii u dambaysay adeerkii dhimanhaya markay iskugu yimaadeen maqaawiirtii iyo akhyaartii iyo indheergaradkii qureesheed ee kafarada ahaa maxay dhn nabi maxamed waa isku baaba'nay tolka aan kala badbaadinne isu keenkeen oo dhexdaisku keenkeen waa yahay maxaad adugu naga rabtaa hal kelima idinka rabaa taquuluuna laa ilaaha illa allah wa takhlacuuna maa tacbuduuna min duunih laa ilaha illa nabiga kuma daynin sidaa darteed isku raaceen haddii mushrikiinta carbeed laa ilaaha illa allah yidhaahdaan wa maca daalika sanamkooda iska sii wataan xaalku muxuu noqon lahaa hadday quraysh tukato oy soonto salaado laa ilaaha illa allahna ku wardiyaan muxamadun rasuullah inay ku adimaan hawshii laatii hubul iyo cusana iska sii wadaan halku muxuu noqon lahaa ma islaami lahaayeen abadan abadan waxaad idinku wadaan marka waa waxaas weeye nimankan inay laa ilaha illa allah yidhahdaan wamaca dalika laatiyi cusana baryaan baad islaam nooga dhigaysaan waa dee laatiyi cusa waxaa la mid ah sheekh iyo qubuurtii awliyada la baryo baa la mid ah ayb haddii wadaadaha la baryahayee la caabudahayana saa ku raaliyihiinna ayagaaba dawaaqiida lianna taaquut wa kullu maa cudima bibaailin taaquutku waa kullu maa cudima bibaailin aw utiica shay matbuuc ha noqdo sheekh ha noqdo dastuur ha noqdo kitaab ha noqdo wadaad dhintay ha noqdo mid nool ha noqdo nin walboo la bombooniyo bibaailin ama la weyneeyo bibaailin ama lagu raacaa bibaailin waa taaquut dawaaqidu sidaas wey daqodwa kale hamoodi haddana waxay dhahn kullu maa cubida macnaha horaa laakiin faahfaahsano oo shekhuislam ibnu tamiya ardaygiisu nuqayimba caddeeyaan gabagabad waxaa hada lictibaar tixgelintaani laa yanbaqii ma haboono atacawilu calayhi in la dul istaago la cuskado walal ishtiqaalu bi in lagu mashquulo wax layska weydiin maba haboonoba ictibaarka noocaasa hadalkooda un baan tixgelinaynaa falkooda tixgelin mayna iyo xumaantai kufraadka ku dhacahayaan wax lays weydiiye sheekhu maaba guuri fاllahu subxaanaه watacaala ilaahay inamaa yanduru wuxuu rabi eegaa ila اlquluubi laabaha iyo wamaa sadara wixii ka soo fula min alafcaali can ictiqaad wixii fal ee ictiqaad ka yimaadana ilahay waa ictibaariya wuxuu kaga ictiraazaya saahiga saahiga iyo naaimka iyo majnuunka iyo mukraha iyo howlahaas falkooda lama ictibaariyo maadaama wixii aysan aaminsanayn ama aysan rumaysnayn laakiin nin madaxa bannaan oon la qasbin oon waallayn wuxuu ku hadlay ee fal waxaan leenahay wax laabto ka soo fulow waxa markaad intaadan shayga samayninba iraadaa ka horraysa matamisa ma aha in bixitaanka masaajidka aad ka baxdo iyo markay kugu soo dhacaysa inaad baxda keebaa horreeya adoo fadhi oo sheekeynaya waqti kaa dhama waxaad leedahay waxaa markaaba kugu soo degday intaada ruux u sheegay hebelo inaan kacaan rabaa intaada dhihi inaan kacaan rabaa waxaa ka sii horraysay go-aan qaadasho kicitaan matamisam ma ah markaad go-aan qaata inaad kacdo ayaad ruuxa kula fadhiyan u cudurdaaran u sheegi kadibna alwaabka aad ka sii bixi marka falku iyo weedhu laab bay ka timaadaa haddii laakiin uu maanic kala yimaado iyo kiraah oo kale iyo nisyaan iyo sahwi iyo khata iyo markaasi lagu qaban maayo saasaa uu sheekhuintaasuu rabaa wma sadra min alafcaali can ictiqaad laa ilaa mujarad اlalfaad weedho qayaxan ilaahay ma ictibaariye wuxuu ilaahay ictibaariyaa fal iyo hadal ka yimid laab ka yimid wa ilaa haddii uun lafdiga aan ictibaarinay wixii uga dhabasa aynu ku xukumayno lamaa kaana ma noqdeen farqun farqi ma jireen bayna almumin walmunaafiq muminkai munaafiqa kulluhum yaquuluun laa ilaaha ila allah muxamedun rasul hada yujaahid wayusali wayuqaatil yuzaki yatasadaq xagga daahirka laakiin maxay ku kala tageen ruuxa muminka khaaliska ah, kelimadiisan can ictiqaad bay ka timid iyo iraada qalbiya oo saafiye ah ninkana afka baarkiisuna tushaya laabtiisi iyo waxaa iskhilaafsan afkiisa qaacidada uu soo maray wadaadkan hadii lagu dhaqmahayana waxay noqon lahayd munaafiqu inuu noqdo mumin khaalisa daahiran wa baaina liannahu ictabara mujarada takalum bitawxiid mana eegin afcaasha iyo iraadada iyo muxuu ahaay ictiqaadka mukhaalifka ah وأma ma نqله السيد الmذكور رaحimه الlه taعالى عن بن القyم في أول كلامه min تقسيم الكفر إلى cملي واعtiقاadي fahuوa كلام صحيiح hawshaani marka waa in aad laskaga ilaaliyo wadaaduhu kutubtooda khaasatan kutubtan waaweyn ee hadda la ictimaadaya tafaasiirta ah waxaa ku badan atafsiir mxuu ahaayey almadhabi atafsiir almadhabi kitaabkan qur-aanka iyo sunnadan waxaa loo soo dejiyey nin walba luqadan fahmaya inuu ku dhaqmo waxna ka qaato ilahna ku caabudo muslimiintu markay iskhilaafeen madaahib baa la kala yeeshay caqaa'id baa la kala qaatay ururaa la noqday nin walba aayadaha qur-aanka wuxuu isku dayay inuu luqunjo oo u waafajiyo wax isagu aaminsan yahay xadiidka in la luqluuqaa laysku dayahayaa sidaa darteed ninkii salaystay ee asagu ta'siiliya caqiida ka dhigtay afcaasha bannaanka ka dhacday iyo aqwaashu gaalnimo ma noqdaan ilaa an yactaqidahu bima qaal idan gaalnimadu wuxuu ku koobhayaa alictiqaad haddaad sanab u sujuuddo ama ilaahay subxaanahu wa tacaala aad caydo ama aad ilaahay khayrkii wax u gowracdo ilaa aad waxaa ictiqaadiso qalbiga aad geliso oo gaalnimada aad qaayibtood qaadato ictiqaadan wa qalban gaaloobi maysa ragga howlaha taqayliya ee tafsiirta laga qaatay lagu aafoobay waxaa ka mid ah abu maxamed ibn catiya saaxibu tafsiir alkabiir waxaa ka mid ah raazi waxaa ka mid a qurطubi kan tafsiirka iskale iyo ka muslim ba sharxay ee abulcabaas iyo abu cabdilaahi saaxibu atafsiir nimankaani ashaacirada ee kutubta idiin qoray aayad kastoo qur'aana markay kufri ka hadasho waxay la aadahayaan waa la ta'wiilin ragga dambe jahmiyada khullaska ah ee xaggana la moodo inuu yahay nin mutaxarir ahoo madax bannaan ibnu caashuur baa ka mid a fahwa jahmiyun jald markuu aayaatulwalaa walbaraa marahaya wuxuu yihi aayadahan in la ta'wiiliyo waa qasab buur haddaan la ta'wiilinin balaayaa ka dhici buur laabudda min ta'wiiliha waliahlilcilmi fiiha ta'wiilaan xaggaasuu la aaday maxaa kugu qasbahaya maxaa jira buuhi haddee haddii ninkii gaalo u gargaaraba uu gaaloobahayo waxaa ka dhici in kufrigu u noqdo kufri qowli oo ficli ah waqad taqarra cinda ahli sunnati ashaaciru ujeedaa haulaa aljahmiya waqad taqarra cinda ahli sunnati an kufra ila bictiqaad allaa kufra ilaa biictiqaad hadhowna mid waqooyi joogo ku xabeen baad arki mid balaascaano fadhiya ku xabeen baad arki oo wix intuu soo guuriya ibnu caashuur baa qaba ibnu caashuur muxuu yahay jahmi weeye wahal na'hudu min caqaa'idina min aljahmiya sidaa darta ahlulbidaca dadka ahlulbidaca ee culummada ah tafsiirkooda iyo istimbaadkooda iyo fiqiyaadkooda waanu qaadanaynaa waanu ka faa'iidaysan ilaa fii ma khaalafuuna fiih hawsha waa in lagu baraarugo ashcarigi iyo ninka mu'awil lisifaat sifo aan aayad ama xadiid ama daliil sifo ilaahay tusay hadduu dhan kala maro miyaan ka yeelaynaa lianna baabkan baabay nagu khilaafeen weeye almurji'a waاljahmiya laa nactabir biaqwaalihim fii masaa'il iimaani wاlkufr hawsha adaa laskaga ilaaliyo wadaad miskiin waxaa la waraagay qurdibi baa qaba qurdibi muxuu yahay jahmi murjia weeye qurdibi kala qaba murji zarazi murji ibnu caiya murji jahmi nimanka iga doorkooda tafaasiru salaf ibnu jareer abari imaam mufasiriin alxaafid ibnu raggaana la soo qabta culummadan caqiidada saliimkaa ah leh in aayadaha qur-aanka luqujubaanayn in qorsagaar la dhigaynin in bacad ku qabanaynin baa loo baahan yahay laakiin nimankan aayadaha qorsagaar la dhigahaya say u waafaqda limadhabihim iska ilaaliya yaan lagu aafoobi nin qababa allah kufra ilaa biictiqaad xaggees kugu imanaysaan adugna aad leedahay aliimaanu qowlun wa camalun waictiqaad waalkufru yakuunu biictiqaadin wa biqowlin wa bificlin baad leeda adugu ninkan wuxuu ku leeyahy laa kufra ilaa biictiqaad laa yakfuru axadu ila an yactaqida alkufra xaggee isugu keenaysaan dadkan waa kala tageen markayaan laydin dhuuminin tafaasiirtan fiqiyaadka ka qaata masaa'ilka caqadiga iimaanka ku lug leh kufriga ku lug leh alasmaa wasifaat aad iskaga haaulaai waa jahmiyatun fii baabi aliimaani wاlkufri mucailatun aw muawilatun lisifaat illahi fi babi asma wasifaat daar iyo dabo weliba maalikada dhaantee oo hadda qurtubigu asagu waa maalikii xoogo wuxuu ku baxsanhayaa imaam maalig oo meel adag ka istaagay hawlahaas iyo maalikiyadu markay hawlaha laga baxaba dadka layn jirayba marka laakiin abeesooyin baa ka buuxa dhimbalaa xabaalan miinooyin badan iyo jalfis baa ku jira adaa laskaga ilaaliyo dhib <clears throat> culummada marka taqsiimkan loo qaybiyo kufriga ilaa camali wa min xayu ahaahir wa xayu taxqiiq waa saxan yahay laakiin ninka jahmiga wuxuu rabaa inuu yidhaha wuxuu u jeedaa kufriga ficliga camaliga laguma gaaloobo godkiisiba kugu jidanhaya maogtahay maxaa un lagu gaaloobaa kufriga ictiqaadiga ah ibnu qayim laakiin wuxuu ku leeyahay kufriga laba u qaybsama waana xaqiiqada waaqiciya falka aadamaha iyo wa waa iraado iyo camal iyo qowl la sameeyo inta unbaa hawsha ka dhacda kufriga marka min xay masaadirtiisi iyo meeluhu ka dhaco yuu ka hadlaya asagu mid qowl ah mid ficila ah, mid ictiqaada intaasuu noqdaa ninkan wuxuu rabaa asagu inuu ku yidhahdo maya waxaan lagu gaaloobaa keliya kufriga ictiqaadiga ah. wa hada madhab اljahmiy وأma ma نqله السيد رaximه الlaه taعالى عن بن الqyم في أول كلاamه min تqسيم الكفر إلى camaliyi واctiقاadiyin u qaybiyey fahuwa kalaam صaxiix kalaam saxa weeye wa calayhi jumhuur اlmuxaqiqiin nimanka cilmiga dhiraandhiriyee suga badankoodna saasay qabaan walaakin laa yaquulu ibnu اlqayim ibnuqayim laakiin ma laha walaa hayru iyo axad kaloon ibnuqayimba ahaynba ma laho ma qabaan ina alictiqaada fi lamwaati amwaada in la aamino inay wax tarayso cala asifati alatii dakaraha qaabku weliba sheegay ku dhisan amwaadda laga aaminay nafci iyo dur laga aaminay ee la baryi cinda shadaa'idi ayaga la dul fadhiisan huwa min alkufri alcamaliyi axad qaama jira buui amwaadda howlaha lagu sameeyo ma qaba buu i ibnuqayim iyo kheyrkii inay tahay kufri camali ah ee wuxuu qabaa inay kufri ictiqaadi a ah tahay xataa haddaan dhan waa kufri camali ah waa kufri mulaqa akbar ah wasananqul waanu soo guurin doonaa haahunaa meeshaan halkan e, buui kalaama bn alqayim baan soo guurin doonaa halkan kusoo guurin doonaa fii ana maa yafcalu lmuctaqiduun qolyaha aaminsan fi lamwaati waxay samaynhayaan inuu yahay min ashirki alakbari gaalnimada weyn inuu kufri akbar ee shirki weyn uu yahay kana tirsan yahay hadal cadaynhaya ibnulqayim ka keeni doonaaba waxyaa laysugu kamaa naqala canhu sayid siduu sayidka uga soo guurshay ila asna waa ka soo guurin buui raximah llahu tacaala fii kalaamihi saabiq uma hadalkiisii hore uma nutbicu waxaan ka dabageyn doonaa dalika arrinkaas waxaanu raacin doonaa oo naqliga ibnqayim binaqli can bacdi ahli cilm culummo kaleo muslimiinoo ibnqayim ahayn oo saa la qabana waan keeni doonaa buur weliba wuxuu keeni doona hadalkii abulwafa ibn caqiil alxambali oo qarnigii shanaad ahaa afar boqol soddon iyo labadii meelaha dhintay yuu keeni doonaa oo odhanhaya nimanka qabuuriyiinta qubuurta barakaystee barya waa kufaarun waxay lamid yihiin biman cabad allaata wاlcuza waa goorm lagu kala tag qarniga shanaad buu xukumanhaya caamadooda iyo culmadooda waa gaalaba kulligood ayb ibnu qaym marka waa dambe oo qarniga sideedaadba ah warkiiba jooji <clears throat> faina ina saa'ila sheekhii waxay u weydiiyey buuhi kahara allahu fawaa'idah nacfigiisa allaha badiye qad alaba dalika arrinkaasuu iga doonay buu inaan nuquul keeno can alculamaai ka keeno fii suaalihi suaashiisi fanaqul hadda waxaanu leenahay buuri qaala bnu اlqayim fii sharxi اlmanaasil fii baabi tawba mujalladka koobaad weeye saddex boqol toddobaatan iyo sagaal ilaa saddex boqol iyo sideetan buu kaga hadlaa waa hadal dheer weliba ilaa shan sabxuu sii wadaayo intaan ba hadda noogu muhiimsan wuxuu ku yidhi baabkaas wa ama shirku fa nawcaan dunuubta laga toobad keenahayo buu ka hadlaya tahdiibka maaha kitaabka asalka ibn اlqayim waa mujalad koobaad saddex boqol sagaashan iyo toddobaatan iyo sagaal baan cafwan rabaa ilaa wixii ka dambeey saddex boqol todobatan iyo sagal ilaa wixii ka dambeeya wey dunuubtii laga toobadkeenaya buu ka hadla wuxuuna yidhi wa ama shirku fahwa nawcaan akbaru wa asqar faalaakbar shirkiga weyn laa yakfiruhu allahu ila bitawba min ilaahay shirki weyn ma dhaafo in laga toobadkeena mooyee shirkiga yarka kaa waa mujmac shirkiga weyn in laga toobadkeenama rabbi inuusan dhaafaynin mujmac weeye shirkiga asqarka ah ilaahay ma dhaafayaa biduuni towbatin masala khilaafiya wey wraajic inaan la dhaafaynin wey shirkiga asqarka asna la dhaafi maayo ila bitowba licumuumi qowlihi tacaala in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik biاllahi faqad dalla dalaalan baciida idan ilaahay ma dhaafa le an yushraka bihi sababan kaana shirku asqaran akbar cumuumka aayadda wuxuu keenayaa shirki lama dhaafi sababan kaana akbar aw asqar waxay ku kala tegahayaan shirkiga akbarka iyo midka asqarka ah shirkiga asqarkaa naar lagu haddaad ku gasho xataa ku waari maysid aayadda inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanna wama'waahu الnaar wma lilظaalimiina min ansaar shirkigaas laga hadlay waa kii akbarka ahaa kii asqarkaa ma aha min xayu cadam اlkhuluud fi الnaar alkhuluud fi الnaar shirkiga akbarka iskale iyo kufriga akbarka ah shirkiga laakiin asqarka ah naar waad ku geli haddii xasanaadkaadu bataanna waad ka badbaadi laakiin waxaynu ka hadlayna waxaa weye ama rabbi uu ku cafiyaba waxaanu ka hadlaynaa biduuni towbatin lama cafiyo laa yukfar cumuumka ibnuqayim laba qowl buu ka leeyay kadalika shekh laba qowl marna waxay yidhahdaan waa la dhaafaa oo dunuubta weyna kabaa'irtu ku baab yahay ee macaasida ah marna lama dhaafo xifaadan iyo mxuu aha jaryan calaa cumuumi kitaab illah waa maxay meelo badan kusoo lalaabtay shirkiga asqar ama akbar ha noqdo marnama la dhaafi mahayo ee abarku dhibkiisu waxaa weeye acmaashoo dhan buu kaa hoobinaya naarna ku waajibinaya dadna ka toobadkeen laakiin midka asqarka acmaasha ma hoobiyo mana daadiyo oon kuu faylku kugu jira hayaa kuu qoraan hayaa ilaa aad ka toobad keento la dhaafi maayo faylla waa kuu geli walaa yukfaru ilaa bitowba haddii aad ku dhimato adoon ka toobadkeeninna ood naar ku gashana naar ku waari maysid labadaa farqi baa u dhaxaysa amaa xagga cadamulgufraanka shirki asqar iyo akbar midna la dhaafi maayo ilaa bitowbatin laa yakfiruhu llahu ilaa bitowbati min wahuwa an yatakida shirka akbarka ah waa inuu ruuxu yeesho min duuni illaahi niddan dhigaal ay shabiihan wa nadiiran wa maalan yuxibuhu uu jecel yahay kamaa yuxibu allaha ilahay si u jecel yahay awliyada sidii loo jecel yahay xoolahan loo bax maxaa keenahayo tacdiim iyo jacayl qayladan loo qaylahayo ninbaa miraadi marka sheekhabe la sheego ninbaa bururi ninbaa gurguuran ninbaa baabuur ka soo boodi waa idin sheega in baabuur dhanoo ilja ah laga ordi laga boodi gaadhay bal akaruhum badankood yuxibuuna waxay jecel yihiin aalihatahum acdama in ka daran ama ka weyn min maxabat illaah ilaahay si aysan u jeclayn si ka daran bay u jeclyihin awliyadooda wayaqdibuuna waa cadhonhayaan limuntaqisi macbuudiihim aalihaday caabudi jireen ruuxii wax ka sheegee dura oo min almashaayikhi macbuudinta la caabudu waa wadaadihii buu waxay ugu eh, caronhayaan acdama mima yaqdabuuna ida intaqasa axadun rab alcaalamiin ilaahay haddaad caydood wax ka sheegto inuusan war ilahay ka cabsi kudhaa laga yaaba usan xanaaqin laakiin sheekhuu caabudeen maalinkaad ag marto toori buu ku gelinaya waa kugu jahaadahaya waxaan xusuustaa eh, sagaashan iyo sagaashan iyo toddobadi sideetan iyo toddobadi meelahaas ba qabuuriyiin oo soofiya abaa nin jawhar ka yimid oo fiicnaaba yaa muddo fanigii naxwada carabiyadoo dowr oo noo socday buu noogu yimid show waawn wahaab isqaranhaya markuu nala dhammaystay qadrigii dhammaysto oo juskii koobaad ee alfiyaha la marahayo yuu hawliis la kala baxay xertibu mid mid yuu kolba maalin mid mid buu duraa oo wuxuu u dhiibaa siisi irbad wax ku dhuftaa tawxiid ah waa lasu sheegay hawsha marka waa ninkan waa aafaysan yahay waa in sheekhi waxaan u gudbinay sheekh yusuf alxaniin wadaadka la odhan jiray baan u sheegnay oo reer sheekoosh buu ah wuxuu ihi bal raggiina waaweyne xerta u waaweyne kabiirada la fadhiisto isarka wadaadka raggii baa la fadhiistay wuu kala tuuray waa nin diyaarsan bay ninku ileen waa nin diyaarsan waagi dambe markuu arkay inuu la fahmay meeshana uusan joogi karin masaajidkii uu deganaa uu nala joogo inaga tegay luq jelooba dhinac ka galay maalin dambaa aniga iyo nin la odhan jiray muxuu ahaa mahad cali wanaag la odhan jiray iyo wadaad shee cali oo isla soconno intaan kor ka nimid masaajid kusoo soconna buu naga hor yimi mahadka nin yar fudud buu ahaa waagi dambe bu noqdaan maqlay haddana meel ku dambe ma aqaan almuhim yaa wuxuu su-aal buu ku bilaabay marka su-aashuu ku bilaabay su-aal la isweydiiyey xujaj ayaduusaa u sii daayay wiilk ninkii waa nin naga weyne waaba ahaaba ayaduu daldalay axaadiis tawxiid buu ka hadlay maadka indha cadayn toori astoo wata iska gooy toori astoo intaa leeg boojaf iska sii markaasuu ninkina booday ila nin waxba haysan naqaashahay oo toori loola bax muxuu sameeya waddo dheeroo dee luqtigu ninkii maray baa garanhaya ilaa un halkan iyo ka dheer shagsantiri ku dhow bay isku caadhsadeen allahu akbar laa ilaaha illa allah ninkan suufiga ee qabowrigaa ninkan inuu ku jihaado ku shiido markuu soo noqday ninkuu gaari waayo nin xabad tori arkay baa la qaban karaa wuu ka samray sayn buu kasoo rifi waay iska soo noqday mar dambe baan kabi usoo qaadnay war sidee maxaa ninku dishay baana shee abdilqaadir wax ka sheegay buui maxalu shaahidku intaa wey goobjoog hadda wuu nool yahay mahad waa la weydiin karaa bay la tahay qabdaaru meelahaas igu dambey markuu jooga igu dambeysay almuhim hal saac buu ka daba ashahaadanhay oo caydhsanhaya markaan soo noqo waxaan maad ku gashayo wadaadii wax ka sheegay hawshan uu ku leeyahay ilaahw wax laga sheego ka diiri mahayaan laakiin wadaadkay caabudaan haddii wax laga sheego way dilaacahayaan xaqiiqa jirto annagu aan aragnay annagaan soo marray idinku haddaydan dareemay idinka idintallahay sheekhu wuxuu yidhi wayaqdabuuna way u cadhoonhayaan limuntaqisi macbuudiihim min almashaa'ikh wadaaddahay caabudaan ninkii wax ka sheegee dura ee intiqaadkan hadda ma aha la duray ee waxaa way culummadaan wax ku tari maysa odhanaysa keliya ilaahay baa wax ku tari ilaahay bari wadaadahan dhintay alla u naxariisada ayagaa kuu baahan ducay kaaga baahan yihiin sadaqay kaaga baahan yihiin ayagaa masaakiina ilaahay naxariis u weydii dambidhaaf u weydii rabbi inuu qabriga u waasiciyo hawlahan faraha ka qaad ha culumadaad yasaysaa wey culumadaad bahdilaysaa kanaad samaynaysa waa nafsa shay nabi maxamed eh, mxuu ahaay eh, mxuu ahaay hubul nacalaa ku taal nabigu ma dhihin iyo mxuu aha cuse manaata nijaas baa ku taal ma dhihin lakin wuxu uhi wax ma waa axjaariya geedo aan laan tanfac walaa tadur cayday ka soo qaadahay war cayday leeyihin shayga haddaad miisaankiisa dhabta asiiso ah waaba waxbaad caydaa lagu odhanhaya haddaad tiraa kooxda er, er, waa mushrikiin ilaahay khayrkay bay caabudaan waa takfiiri baa lagu dhi waa khaariji dhiiggay ku haliilahayaan dadkay gaalaysiinhayaan hawlaha xisaab hore lagu kala tegay wey nin walba wuxuu doona ku hadlo laakiin waa in nin walba wuxuu yahay la sheego lisu dhiibo sayid qudba raxmat ullaahi tacaala caleyh wuxuu yidhi waxa dhibkan haysta waxaa weeye xaqaa'iqda adduunka maanta ka jirtaan ka warwegeysanaynabu oo waxaan ka cayay nin walba wuxuuya inaan siino kan waa muslim muwaxid ah haadaa mushrik qabuuri kan waa mushrik siyaasi calmaani kala bax nin walba in kaarkuu leeyahay beledla mar kuleeyahay la siiyo ayaan diidannahay buur baabuurta s laguma dhejiyo mxuu ahaa lambar beled miyuu ahaa <clears throat> so laguma dhejiyo nin walba inuu taargadiisa qaato ilaa axad wax kasta aan taargadiisa siinno adduunka waxba hagaagi maayo weliga qulubkaasaa jirahaya muslimiin baa lagu soo duulay war hadda ka hor oo la baaba'shay muslimiintii kuwo islaam sheegan baa gaalada soo raacay markaasaa culimo waaweyn ibnu taymiye iyo ibnu kaiir iyo leeyahay ma bannaan tahay ma la dagaalami karra hee gaaladiibay la socdaan haddee dhiig ruux muslim dhiiggiisaan sidii loo laha ruux muslim miyaan daadinaba islamka saa lagu qabsaday buuri lagu baabi'iyey waa nafsa shay war muslimiin iyo gaale is hayaan nin gaale ee soo raacay waa in asaga xabadda laga bilaabay see looga sariiga jahli baa ummadda u geynhaya tataar baa yidhi waan islaamnay way shaahateen maca daalika waxay wataan eh, qaanuunkooda eh, muxuu ahaaye eh, wateen yaasi yaasiqi bay wataan yaasiq bay wataan barhkood muxuu ahaaye asnaam yaryay wataan mar waa tukadaana marna ma tukadaan muslimiinta dhiiggooda waa banaysanhayaan kitaab qur-aan wax ku maamulimahayaan yuhuudda iyo nasaarada iyo muslimiinta waa u siman yihiin nin walba waxay dhan wuxuu doon ha caabudo dagaalkan ha la wada galo kuwan bale ka warrama sheekhulislaam ibnu taymiya alla ku baa ummadda ku badbaadiyey wadaadihii meelaha jooga dha waxay dhaheen muslimiin wey lama taaban karo dagaalkoodu muxuu yahay ma dagaal ahl qibla ma buqaadba ma murtadiinba ma cadday dheheen nimankan murtadiin ma aho way ashaxadan yaquuluuna laa ilaha illa allah buqaad ma aho waxay dhaheen ninay ku baxeenba ma jiro ayagaaba adduunka haystaba oo dowlad ah khawaarij ma aho cidna kumaysan bixin see wax yeellaa caamadii baa weerartay shacabka wadaadihii baa xataa weeraray sheekhulislaam ibnu taymiya mujalad dhan oo shan boqol iyo siddeetan bejay ka qaata hawsha ka hadlo almujalad athaamin waalcishruun mujalad labaatan iyo sideedaad ee majmuuc ulfataawa dhammaantii min bidaayati ilaa nihaayati waa taari hawshiisa wey iyo wixii la halmaala mujaladka soddon iyo shanaad nafsa shay uu ku rafaaday war nimankan ma aha buui khawaarij khawaarij waa islam bay ahayn buud buqaad maaha buqaad waaba ahlullaahi weye ahlu khayr weye nimankan waa gaala cadcad buuri haaulaa'i khaarijuuna can ashariica alislaamiya nimankan murtadiin weeye wuxuu idhi haddaad ka shakisantihiin aniga ibnu taymiya ah oo masxaf madaxa qur-aana ku wata oo safkooda dhexta haddaad eegtaan aniga dilkayga bilaaba buuri low ra'aytumuunii fii safihim wa calaa ra'si lmusxaf alcasiiz faqtuluunii buuri gaalo wey nimankan iyo ninka la socdaba bal wuxuu ninka naga taga iyaga u taga man jamaza mina ilaa mucaskarihim fahwa kaafir buu la maray markaasaa lagu nafsi oo muslimiintu dagaal qaadeen oo taar la iska dhiciyo loo dhil qaaday haddaad mugta waxay dheheen soomaalida dhihi jireen muxuu ahaayey mxuu e, e, maxay dheheen sixirna ka dara miyay ahayd waa ummadda haddii waxaan saxnayn uu qalbigooda galo oo fahamka laga khaldo waxba caddaan maayo caad baa kaa fur wax kastaba arki maysid saan baad ku hayn maanta o dhan waxba arki maysid war yaa caad la iskaga banaankaasi baashu taallaaye hal hagaago indhaha la bicirina ha la joojiyo sibcan waxaa loo arko sheekhu wuxuu ihi marka acdama in ka weyn bay caruuhay mima yaqdabuuna ida ida intaqasa axadun rab alcaalamiin waqad shaahadnaa haada naxnu annagaa goobjoog ahayn buu aragnay buu hawsha iyada iyo wahayruna iyo hayrka ayaga minhum jahratan wacuyirnaabu qore khalad wey waayrunaa baa sax ah waqad shaahadnaa hada naxnu wakayrunaa minhum jahra arrinka ayagan kuu sheegay buu ihi in aalihadooda iyo mashaaikhooda ay aad u difaacaya ilaahayna aysan ka diiraynin annagaa indhaha saaray wa naraa axadahum midkood baanu arkaynaa qad itakhada asagoo ka dhigtay dikra macbuudihi kuu caabudaya sheegitaankiisa iyo xuskiisa calaa lisaani carabkiisa in qaama waqacad wain caar hadduu istaago hadduu fadhiisto hadduu turunturado sheekh cabdulqaadir alcuskabi aliya alla adeeg jilaani waa ka waa ka nin baan garanaya markuu soo gala safar buu ku jiraa safar buu ku maqanya markuu caawa soo galo guriga yimaad u dhawaaqahaya ah, jilaani baa yimid buu ku leeya anuu ila socdaaba marka jilaani baa markuu yimaado xoogow buskeed iyo shaabu karin jira annagoo carruran ku yaaci jira waan garanaya marka sidiis hadduu eh, hadduu turanturado jaylani buu leeyahy jaylani meeshaad bismi llahi ka dhihi lahayd waa jaylaani markuu kacahayo ilaahay magaciisa lagu kaca asagoo sheekh jaylaani ba ku kacaya hawshuu ka hadlay ibnuqayim annagoon meel gaadhin baa soo aragnay oo soo marayba in qaama waqacada wayn wahwa laa yunkir dalik maba qoonsanaya wuxuu dhibsanaya ma aha buuri wayazcumu wuxuu sheegayaa annahu sheekhu baabu xaajati ila allah dantiisa albaabka u mara inuu sheekhu yahay baahidiisa iyo muraadkiisa meeshuu oga maro waa albaabka sheekha washaiicuhu cinda ilahay agtiisana sheekha iga shafaac qaadi buu leeyay wahaakada kaana cubaad اlasnaami wahum sawa sawaau cubaad lasnaamna sidan bay ahayn buui oo weliba kuwanay la ahaayeen ayagii iyo kuwii hore waa isku mid ibnu qayim xaggee baasha ka marhaya xaggee geeyey wuxuu ihi ibnu qayim wahada alqadru in awliyada iyo mashaayikda la baryo oo la cibaadays mxu ah, la tacdiimiyo o la bumbuuniyo huwa اladii qaama biquluubihim qalbigooda waxa galay wey bu qalbigood ku jira watawaarau ay kala dhaxleen almushrikuun bixasabi ikhtilaafi aalihatihim mushrikiintii hore ee iyo kuwan halkaas alcila aljaamica waa intaas buuri alcila aljaamica waa maxay waa tacdiimu macbuudaatihim wamashaayikhihim istigaaatuhum xubuhum ayagaas in lagu wardiyo la barakaysto qadarka waa ku kulmeen buuri nin walba intuu doona ku darsado wayna ina kala dhaleen bui bixasabi ikhtilaafi aalihatim ayadoo weliba la eegaya kala duwanaansha aalihado nin baa caabudaya sheekh mid wuxuu caabudaa geed mid wuxuu caabudaa dameer mid shimbir buu caabudaa ina waagi dambe shimbiran caabud alan khayraha iyo aboodiga iyo mandadka iyo muxuu ahaayey galayrka qaybo kamida iyo guumaysta dad baa ka cabsado sidoodaba laakiin ninka la barakaysan madadko baalka minjibaha gudguudana afka qallooban ee shimbiraha baa laaya dhiigya cabkaa kaasaaba la caabudahaya hadduu intuu soo duulo guri ku dago guriga waa in bun laga dubo oo mxuu ahaaye khayr baa yimid la yidhaahdo oo hawsha la barakaysto haddaad cadow caruur ad tuurto madadkaas ood fiijisana habeenkaa guri kusoo dhelma maysid habeenka inaad soo dheelamo tallaagaa sugi maayo ama adoo lagu casay si lagugu wado oo wada dhiigahayaad soo dheelman ama waxa waa fiigo eedada iyo reera kale maad habeenkaad baryaysa hawshaasi <laughs> inaan la fahmin bay ila tahay wtwaarah mushrikuuna bxasab ikhtilaafi aalihatim faulaaika warkiisii dhegeysa mqayib waa gebagabeeye faulaaika kuwa hore carbeed kaanat aalihatu min alxajar aalihada wax ay caabudaan macbuudatum way min alxajar wa hayruhum oo kuwa maanta jooga ittakhadaha min albashar kuwana bashar bay caabudaan buu i kuwana axjaar bay caabudeen maca salaam qaala allahu tacaala xaakiyan can aslaafi haaulaa'i ilaahay asagoo ka soo guuriyey kuwan hadda aynu mushrikiinta hadda jooga salafkooda waa maxay waa abulahab iyo abujahal iyo cabdulmualib weeye iyo mushriki alcarab waa salafkoodii adugu salafkooda abubakar iyo cumar iyo cumaan wey ibn qaym warkiis waa cad yahay laba salaf baynu kaan leenahay buuri fajalan lahum salafan wamaala laakhariin <clears throat> qaala tacaala xaakiyan can aslaafi haulaai wاladiina اtakhaduu min duni أwliya ma nacbudhum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa in اllaha yaxkumu baynahum ywma cafwan fima hum fiihi yakhtalifuun in اllaha laa yahdi man huwa kaadibun kafaar kaadibun fii ma yaddaci kafaarun bilaahihi wey ilaahaygii abuuro dhan waa kafaar hadda kaafirun lama dhigin waa kafaar baa le facaal baa lagu keenay waa arkaysa hadda hawshan inay sidaa tahay tanaaba gaalnimo a la yidhi liyuqaribuunabaa kufri ah oo oo oo kidbi ah maxaa yaa kuu sheegay adaa muftari a ah mooyeen ma ilaahay baa ku yidhi awli iigu so dhawa aniga ma allah ku yidhi axad ii soo mar yaa kuu diray qul allaahu adnan lakum am cala allahi taftaruun wey laabudda min idn am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiin maa lam yadan bihi lah kamaandhafeega ninka wat waa la qabto maxaa loo qabanhaya sababta loo qaban maxay tahay idan saxa ma qabto wey ma tamisa maaha idan cibaadaad iska samaysatay aalihaad ka samaysa waad ka caabuso hadhow waaad leeday allah loogu dhawaanay yaa yaa kugu yidhi allah loogu dhawaadaa yaa kuu fasaxay yaa kuu diray sharcigay leedahay laabudda marka inaad idan rabbi ku shaqaynayso iyo inaad muftari tax u dhexmi jiraan ima an takuuna muftariyan cala allah wa ima an takuuna mutasharican bidiin illah labada wax u dhexmi jiraan idan waa laazim nin walbo cibaada madax bannaan la yimaado oon ilaahay jidaynin waa muftari cala allah sayajziihim bimaa kaanuu yaftaruun baa qur-aanka ku badan suuratu ancaam waliba khaasatan idan waa iftiraa iftiraagu maa inaad tiraada keliya ilaahay baa aayaddan soo dejiya aniga ii waxyooday haddaad cibaado samaysato taxagna aad tiri allan ugu dhawaanha muftari baa tahay leannu cibaadadan allan ugu dhawaad leeda waxaa weeye waa la sharcigareeye baa ka horraysa waa la sharcigareeye baa yaa ku qadaran meesha waa la fasaxay alla loogu dhawa illa wax alla loogu dhawaado waa in lagu amro soo maaha yaa ku amray waageda way cadaysa wallahu amarna biha qul in allaha laa ya'muru bilfaxshaa ataquluuna cal allahi maa laa taclamuun warkuwas ka kooban yahay whakada sheekh wuxuu hi sidaa xaalu man itakhada min duuni illaahi waliyan ibnuqayim wey uu soo degay waliyan hadda kama soo dego bashar bashar uu soo tegey wuxuu ku uhi xaalu man itakhada min duuni illahi waliyan xaalka ninka samaystay alla sokadii weli xaalkiisu waa sidoonoo kale buuri oo muxuusna leeyahay weligan yuqaribuni ilalahi zulfa jaahisaan barakaysan uu ii shafeeca qaadi alluu ii dhoweyn warkaan buu wadaa yazcumu uu sheegahayo anahu yuqaribhu ila allahi zulfa wamaa acaza maxaa ka yar buuhi andara e waaqala maxaa ka yar buuhi man takhallasa min haada ruux axad ka badbaaday oo ka samatabaxay waa yaryahay buui shirkigan weyne maanta adduunka hadheeye bui wax ka badbaado waa naadir bal wuxuu kitaabka ku leeyahay wagurbat اlislaami اlyowm ashaddu min gurbat اlislaami fi cahdi sal slam fi cahdi maka ibn qayim warkiisu war barxan ma aha kitaabka wuxuu leeyahy islaamku nabigu ma bada alislaamu hariiban wasacuudu hariib xilliguu islaamku maka hariib ku ahay halkaa lagaga taagnaa waxaa ka daran buui islaamkii saafiga ah maantu ka qariibsan yahay la heli maayo fahwa kalghuraabi alabqac waa tuka qoorcad bu lama helo tuka midoo wada yacahay mid qoorcadnad waa naadir warkiisa waa caddeeyey hadduu wuxuu ku yihi wamaa acaza man talakhasa min hada shirki wey axad ka samatabaxoo ka badbaada shirkigana iska yar buui bal ma acaza bal maxaa ka sii yar buu ihi man laa yucaadi man ankar hadihi albaliya ninka maanta xataa shirkigan ka badbaada wuxuusan ka badbaadayni inuu la dagaalamo nimanka mushrikiinta la dagaalamaya wuxuu dhihi khawaarij wey takfiiriyuun y kan wey way khariban yihiin mutasariciin dhiiggay ku halilahayaan kanay u socdaan kanay samaynayaan war maxaa kaa maqan mushrik baa lala dagaalamhayaa asagu inuusan shirki oo wahaabi baan haya salif ku haya dhuhu taagahaya laakiin dhibkiisu waxaa wey yucaadi ahla tawxiid dadkii ahlu tawxiidkaa ee mushrikiinta la dagaalamaya ama xumaantooda sheegaya ee facshirahaya ee kaarka ka gubahayay ayuu daba taagan yahay wuxuu ihi sheekhu marka wاladii qaama bquluubi haؤulaaءi اlmushrikiin ana aalihatahum tashfac cinda allahi wahada huwa cayn الshirki wuu soo gebagabayba wladii qaama biquluubi haula mushrikiin waxa galay buu ihi biquluubi haula mushrikiin laabaha kuwa mushrikiinta oo ah ana aalihatahum tashfacu lahum cinda allah weeye buu ihi waxa qalbiga kuwaa gala waa maxay ana aalihatahum tashfacu cinda allah ma aha adduun bay abuuraan annagayna khalqeen ma aha waxbay maamulaan ma aha laakiin aalihadan ashafaaca shirkiyay leedahay wey ilan ashafaaca sharciya waa inay idan ku timaado oo ilaahay idmo oo shaafica la idmo oo mashfuuc cindahu alla uu fasax beeyo adugu aad muwaxid tahay ka shafiicina uu muwaxid yahay labadaa marka la helana ilaahayna idan bixiyo hadi iyo shafaaca sharciya xataa iskama hadli kartid adoon lagu dhihin shafaaco qaabo hadal ma hadli kartid juuq wax odhan kara maalinka qiyaama ma jira ama shafaaco qaadi kara ilah anfasixin mooye yaa maxamed waxaa loo istaagoo shafaaco qaad markaasuu nabigu ilahay baryahayaa asagoo laakiin aan la idmi iskama hadli karo nimankan maxay qabaan sheekh hebelow gargaar sheekhaa dhaqaaqahay ilahay buu la hadlay si toosa ilah idan weydiisan maayo haadihi hiya shafaaca shirkiya wa hada caynu shirki waqad ankara allahu tacaala fi kitaabihi wa abطalah halkaa inoo jeeda bilahi towfiiq